la ogolayn yaa la ogolaadaa saa daraaddeed baa markaa magac gaara loogu sameeyeyo wakti maarata fasal gaarana ama baab gaara loo gunta wa salaatulkhawfi cabsida salaadiisii calaa halaathati adrubin saddex qaybood we saddex qaab weey ama saddex qaybood yacni saddex weji saddex qaab baa loo tukan karaa kaba badanoo ilaa lix iyo toban qaab bay u soo aroortay ilaa lix iyo toban qaab ayay u soo aroortay afar bay markaa uu shaafici raximah ullahu tacaala jeclaystay saddexdani ay ka mid yihiin axaduhaa qeybt qaabka koobaad an yakuuna alcaduwu waa in cadowgu yahay fii gayri jihati اlqiblati dhinacii qiblada dhan aan ahayn inuu muslimiinta ka xigo fayufariquhum اlimaamu imaamku wuxuu u qeybin dadkii firqatayni laba qaybood firqatin firqo ayuu u qeybin taqifu fii wajhi اlcaduwi firqatun haddaad tirado mubtade ka dhigtana waa caadi firqatun firqadi taqifu fii wajhi اlcaduwi cadowga ayay hor istaagay hor joogsan wa firqatu firqo kalena khalfahu koox kalena imaamka ayay daba joogay ku daba tukan fa yusallii wuu tujin bilfirqati alatii khalfahu kooxda daba joogta imaamka ragcatan ragcad buu tujin uma tutimu linafsiha haddana iskeed iyay u dhammaysani salaadii wa tamdi way socon markay salaada ka baxdo ilaa wajhi lcaduwi cadowga ayay hortegi wa ta'tii waxaa iman adaa'ifatu اlukhraa kooxdii kale aan tukan fa yusallii bihaa markaasuu qoladaa tujini ragcatan iyagana ragcad buu tujin wa tutimu iyagu intay kacaan u dhammaystiri nafsa iskeed bay u dhammaystirani isaguna atixiyaadku kusii jiri bay ku soo gaadhay oo wayusalimu bihaa uu la salaamo naqsani qaabka koobaad waa qaab loo tukanayo haddii cadowgii aanu qiblada inaga xigin ee dhinac kale uu inaga xigo ama uu qibladaba inaga xigo laakiin aynaan isu muuqan aynu u baahan in kooxi ay gooni inooga baxdoy cadowga ilaaliso oo ay iyagu markaa u muuqato marka xaaladda noocaasa laba qaybood baa dadkii laga dhigi qayb hadda tukanaysa iyo qayb cadowga ilaalinayso iyagu cadowga hor joogayo halkan imaamku joogee lagu tukanayo aan joogeynin sidaa marka loo qaybiyo kutubta fiqigu inta badan dee salaada laba ragcadood un bay ka soo qaataa salaad laba ragcadood oo la tukanayo waa haddii safar lagu jiro haddii safar lagu jiro de salaadihii afarta ahaa labay noqonayaan taasunbay markaa fuqahadu ku tusaaleeyaan marar fara badan ma aha macnuhu hadii cabsii timaaddo inay salaadii laba ragcadood noqonayso la qasrinayo ma aha cabsi kasta haday timaaddoon safar jirin salaadda lama qasriyo oo cabsidu ma keensata in salaaddii la gaabiyo qofkii safar ku jirun baa salaadda gaabinaya haddaba markii jihaad loo baxayo inta badan safar baa imanaya markii haddaba la safro oo iyadoo safarkiina lagu jiro jihaadkii lagu jiro aynu kuba tusaalaynee salaadii laba ragcadood bay markaa noqon haddaba qoladan la joogta imaamku ragcad buu tujini saani bay ragcaddaa ula tukan kolkuu ragcaddii markaa labaad u istaago iyagu way iska dedejisan oo ragcaddooda labaad bay iska dhammaysan intay ka goostaan iyagaa iska tukanay waanay atixyaadsanayaanoo way ka baxayaanoo way dhaqaajinayaan imaamkiina weli wuu taagan yaho ragcaddii labaad ayuu qur-aankeeda iska dheeraysanaya qoladani kolkay dhammeeyaan way socon oo kuwii kale u tegiyo kuwiibaa iman iyaguna halkiiba istaagi kuwii kolkay yimaadaan imaamkiioo weli taagan bay u imanayaan deetana way xidhanayaan salaadiiyo way ku xidhanayaan qiraadoodii bay akhriyayaan wuu rukuucayaa imaamku way la rukuucayaan sujuudihii bay la dhammaysanayaan ragcaddaa markuu labadeedii sujuudood ka soo kaco ee uu fadhiisto iyagu ma fadhiisanayaana way kacayaan kolkuu isagu atixiyaadkii u fadhiisto iyagu u fadhiisan maayaana way iska kacayaan kolkay kacaan ragcaddii dee u harhsanayd bay soo tukanayaan kolkay ragcaddii dhammeeyaan ay labadeedii sujuudad u dhameeyaan bay fadhiisanayaan imaamkiioo weli fadhiyo halkii ku sugaya oo ducooyinkiiy wax iska sii akhrisanaya iyana way la atixiyaadsanayaanoo deetana hal mar bay markaa imaamkii baa ka baxaya iyana way raacayaan way kala baxayaan markaa qoladii horena waxaa la yidhi takbiiratulixraamkii bay haleeleen iyo ragcad qoladan dambana salaantii iyo ragcad khitaamkii khaatimadii iyo iyo ragcad bay kuwan heleen kuwa horena bilowgii iyo takbiiratulixraamkii iyo ragcad bay heleenoo halkaa markaa cadaalad iyaa ka dhacday baa la yidhi markaa saasuu samaynaya hadday salaaddu markaa dee afar ragcadood tahay oo aan lagu jirin safar dee afartii sideedii baa loo tukan markaa kooxdan la joogta laba ragcadood buu tujini kolkuu labada ragcadood tujiyo ee uu markaa waxa weeye atixiyaadkii dhuxuu u fadhiisanoo iyaguna way u fadhiisan kolkuu atixiyaadkii dhammeeyuu kaco iyaguna way kici deetana way dadejisan labadoodii ragcadood isaguna wuu iska taagnaan kolkay dhammaystaan way yaaciyo bay u tegi kuwiibaa iman imaamkiio ragcaddii saddexaad taagan bay ku xidhan labadaa ragcadood bay la tukan atixiyaadka dhexe atixiyaadkii u dambeeyey isagu markuu u fadhiisto iyada waa iyaga waa koodii dhaxoo way atixiyaadsan markay atixiyaadka dhameeyaan isagoo fadhiya iska kici deetana labadii ragcadood ee u hadhsanaabay tukan kadibna markaasuu kala bixi doonaa wuxuu yidhi wasalaatulkhawfi salaatulkhawfku calaa alaaati adrubin saddex qaab weeye axaduhaa qaabka koobaad an yakuuna alcaduwu in cadowgu yahay fii gayri jihati alqibla mid aan qiblada inaga xigin ama wuu inaga xigaabe laakiin de waxyaalaha inoo dhexeeyo oo inooma muuqdo si fiican isuguma muuqanno markaa inaynu qolo u diraynu u baahannahay fa yufariquhum limaamu imaamku wuxuu u kala qaybin dadkii u kala jebin firqatayni laba kooxood firqatun taqifu kooxi waxay joogsani fii wajhil caduwi cadowgay hor istaagi wa firqatun kooxina khalfahu imaamkay daba joogsanoo way la tukan fa yusallii wuu tujin bilfirqati alatii khalfahu firqadani ka dambaysa ragcatan ragcad buu tujin uma tutimu linafsiha iskeed bay u dhammaysan salaadii markaasay watamdii tegi ilaa wajhilcaduwi cadowga wejigiisay tegi wa ta'tii waxaa iman aaa'ifatu اlukhraa kooxdii kale fa yusallii iyagana wuu tujini ragcatan ragcaddii udhinayd buu isagu tujini iyaguna markaa watutimu linafsiha ragcaddoodii labaad iyaguna way iska dhammaysanay imaamku atixiyaadsanaya atixiyaadkii bay ku soo gaadhi way la atixiyaadsanoo wayusalimu bihaa imaamku iyaga ayuu markaa la salaamo naqsanoo halkaasay markaa kala ka bixiddii iyaguna ku soo gaadhi wathaani qaabka labaad an yakuuna alcaduwu waa in yahay fi jihati alqiblati dhanka qiblada oo aynu isu muuqano fayasufuhum اlimaamu imaamku dadkii wuxuu u safayn wuxuu u joojini safayni laba saf buu dadkii u joojin oo isaga ka dambeeya dadkii waxa weeye laba saf sameeyaa la odhan labadii saf markay sameeyaan wa yuxrimu bihim salaada wuu geli waa la xidhan iyaguna way la xidhan cadowgii waa loo jeedaayo xaggiisaaba loo tukanayaa dee qibladii buu xigaayay hor taasuu ka muuqdaa salaaddii markaa waa lagu jiraa hubkana waa la sitaa oo hadii dagaal yimaado diyaar baa la yahay deetana fa idaa sajada markuu sujuudo marka sujuuddii maxaa ka hor dee rukuucdii markuu rukuuco waa la wada rukuuci cadowgana waa la yska ilaalin karaya rukuucdii markii laga soo kaco waa laga soo wada kici sujuuddii baan dee cadowgii la ilaalin karin hadii la sujuudo markaa waxa weeye faidaa sajada markuu sujuudo sajada maahu imaamka waxaa la sujuudi axadu safayn labada saf mid ahaanoo safkii hore iyaa la sujuudi wa waqafa safu laakharu safkii dambe wuu istaagi yaxrusum isagoo ilaalinay oo in cadowgii wax dhaqdhaqaaqa samaynayo ayuu ka warqabaya faidaa rafaca marka imaamkii uu labadii sujuudood ka soo kaco ayay sajadu safkii dambe ee taagnaa sujuudahoodii la iman walaxiquuhu sarajooggaanay ku soo gaadhi ragcaddii koowaad saasay ku dhammaan ragcaddii labaadna isla qaabkaa ayuunbaa la yeeli laakiin waxa fiican kuwii ragcaddii hore hadhay inay ragcadda dambe iyagu raacaan imaamka kuwii tii hore raacayna ay hadhaan oo ilaalada galaan inta la sujuudsan yahay oo isweydaarkaasi la sameeyo iyaa wanaagsan haddii qoluni labada ragcadood baa ilaalada gashana way iska bannaan tahayoo way ansaxaysaa sida madhabka u muctamadka labadaa qaab markaa waa laba qaab oo salaaddii la dhammaystirayo waa arkaysaa keliya waxa fudaydku ama takhfiifku uu ka galay ka harhkii imaamka laga harayay baa la baneeyey ama imaamkiioo waxa weeye inta salaaddii lasoo la soo gaadhayo xaggaasan fudayd yaa ka galay laakiin arkaantii iyo wixii oo dhanba sidoodii baa loola yimid dee jamac baana lagu tukanaya waa adigaa arkay waa waagii markaa dee warmaha iyo waxaan la isku soo tuurayey laakiin imika dee diyaarad ba wax dilayse waxaa sheekh iyagu odhan jiray halkan oo kale waa xaaraan labadan qayboodba labadan qaabba imika marka la eego labaduba waaba xaaraan buu sheekh iyagu odhan jiray waayo dadkii inaad meel isugu keento waa madfacaal mar haydinku dhaco buy waxa weeye laysu keeni maaye fantashiruu fi lardi wiil oo markaa iminka sidani mamnuuc bay noqonaysaa buu yihi sheekh wathaaliu qaabka saddexaad waxa weeye an yakuuna fii shiddati اlkhawfi in cabsiduba daran tahay oo absidu ay darnaatayo dagaalkiiba socdoo laysku gurayo waltixaami اlxarbi dagaalkii uu isku laaa iltixaamku waa laxaamadii waad garanaysa laysku laxaamay yani waa laysdhexgelay wey saasaa laysu dhex galay oo waxa weeye waa dagaalkiibaa socdo qacdaasaa laysku haya dee markaa laba saf baa la noqonayaa iyo laba kooxood baa la noqonayaa iyo wixii oo dhamme way hadheen qof waliba siduu u tukan karuu u tukanaya fa yusallii qofku wuxuu u tukan kayfa amkanahu si alla sidii u suuragala isagoo ridaya oo dagaalamaya o wax laynaya ayuu haddana allaahu akbar tahaya iyo samic allaahu liman xamid oo salaaddiina socotaa oo qof waliba tukanaya fayusalii qof waliba wuxuu u tukan kayfa amkanahu si alla sidii u suuro gasha raajilan isagoo lugaynaya ama ha ordo markaa ama ha socdo aw raakiban ama isagoo wax fuushan oo faraskiisii eryanaya mustaqbila qiblati qiblada isagoo ujeeda wa hayra mustaqbililah iyo isagoon ujeedinba si alla sidii u suuro gasha salaatu shidati alkhawf wey markii cabsidu ay daraato salaadeedii weeyaano ama dagaal ha lagu jiro ama cabsi kalaba ha timaada iyadu way bannaan tahay haddii wax ku eryanayaan bahal baa ku eryanaya cadow kalaa ku eryanaya daad baa ku eryanaya adigoo iska ordaya ayaad haddana waxa weeyaa salaadii aada tukanaysaa ood wadaysa keliya haddaad ordaysood baxsanayso waa in baxsashadu ay banaan tahay baa meel aanay baxsashadu bannaanayn haddaad baxsanayso salaadi kaa asixi mayso laakiin baxsadkii bannaanaa waad u tukanaysaa sidan faslun wayaxrumu cala arijaali lubsulxariiri halkan fuqahadu markay salaatulkhawfka ka hadlaan marar fara badan waxay daba dhigaan dharkii maxaa ka bannaan iyo maxaan ka bannaanayn munaasabadu waxa weeyi baa la yidhi dharkii xaaraanta ahaa iyaa mararka qaarkood la arkaa in jihaadka daraaddii loo banneeyo xariirtii raggu ay xidhanayeen oo kale marka dee maadaama cabsi iyo wax iyo jihaad wax ku calaaqalale laga soo hadlayey saasaa markaa dharkii maxaa la xidhanayaa loogu xijisiiyey wayaxrumu cala rijaali raggii waxaa ka xaaraana lubsulxariiri xariir inay xidhaan raggii xariir ma xidhan karaan watakhatumu bidahabi dahabna kaatun kama dhigan karaan iyo fargal ma faraati kama dhigan karaan dahabkii raggu wayaxilu linisaai dumarkii laakiin waa u xalaalo wuu u bannaan yahay dahabka xidhashadiisi hadday silis dhiganayaan iyo hadday ka dhiganayaan iyo hadday shuuliyo ka dhiganayaan iyo haddii ay faraati ka dhiganayaanba inay dahabkii xidhaan waa la ogol yahay xadgudub unbaan la banaanayn baa unbaan la ogolayn baa layi inay kiilo dahaba xidhato laba boqol bay ku tusaaleeyaan laba boqol oo diinaar inay tira laba boqol oo diinaar suun laba boqol oo diinaara inay xidhato laba kici kari mayso wuxuu noqonayaa waa kiilo dhadhow weyn halkii diinaar markuu afar garaam iyo rubuc yahay boqolkii waxay noqonayaan afar boqol iyo shan iyo labaatan garaam boqolkii kalena afar boqol iyo shan labaatan marka waa sideed boqol iyo konton garaam suun sideed boqol iyo konton garaam oo kale dee waa xaddhaaf baa la yidho kaa isaga loo ogolaan maayo quruxna maahay waa kadiidkaasi laakiin wixii ay isku qurxinayaan ee aan xadka ka bixin waa loo ogol yahay wayaxilu linisaai buu yihi marka dumarkii waa u xalaal maxaa u xalaala xariirtii iyo dahabkiiba marka madkuurka ka dhig madkuurkaasi rag iyo dumarba waxaan ujeeda madkuurkaasi xariir iyo dahabba dumarkii waa u xalaal oo xariirtii dumarku way xidhanayaan waanay goglanayaan raggii ma xidhan karaan xariirta mana goglan karaan oo xataa waxaanaad goglanaysaaba waxaad xidhatay oo kale markaa kuma seexan kartid oo kuma fadhiisan kartid shay xariira haddaad nin tahay dumarkii laakiin waanay ku fadhiisan waanay xidhani dahabkiina raggu ma xidhan karo dumarkiisa way xidhan wixii kale markaa waa de weeye waa la xidhanayaabaa markaa soo baxaysa fidadii markaa in khaatum laga samaysto waa la ogoliye wa qaliilu dahabi dahabka intiisii yarayd iyo wa intii intiisii badnayd fi taxriimi xagga xaaraannimada sawaaban isku mid uun weey dahabkii wax yar iyo wax badan toona lama ogola raggii looma ogola saacad dahaba lagu ogolaan maayo tu ay markaa caqaaribteedu caqaaribtu waa kuwan wareegaya kuweeda wareegaya mid ay dahab yihiinna lagu ogolaan maayo tu hareeraha dahab dahab yar kule lagu ogolaan maayo oo raggii dahabkii wax yar iyo wax badan toona looma ogolo keliya hubka ayaa la ogol yahay baa la yidhi meelaha yaree caadadu ay ay markaa tahay in markaa lagu qurxiyo markaa dahab iyo wax noocaasa eh, lagu qurxiyo markaa eh, dahabka iyo waxa noocaasa taasaa markaa la ogolaan karayaa baa laakiin wixii kale la ogolaan maayo ama wii markaa markaa fidada lagu qurxin jiray iyaa la ogolaanay wa qaliilu dahabi dahabka kiisii yaraa iyo wakaiiruhu kiisii badnaa fi taxriimi xagga xaaraamaynta xaaraannimada sawaa isku mid bay ka yihin wa idaa kaana hadduu yahay bacdu sawbi marada barhkeed ibraysaman xariir wa bacduhu barhkeedna quطnan cudbi aw kataanan ama kataan liif jaaza lubsuhu in la xidhaa way bannaan tahay maa lam yakun ilibraysamu ibraysamku intii aanu ahayn ama xariirtu haaliban mid badan wa inaga nidhi xariirtii waa xaaraan wixii kalena waa xalaal cudbi suuf kataankaasi kataanku waa kan yar adag ee markaa leefleefka kuwaasoo dhan markaa in la xidhaa way bannaan tahay xariirtun baa layska ilaalinaya haddaba maradii hadday labadaba ka samaysan tahay ka war xariir iyo cudbi bay isugu jirtaa xalaal ma tahay mise ma aha waxaa la eegayaa keebaa badan hadday xariirtu badan tahay waa xariir oo ma bannaano haddii cudbigu badan yahay iyadana xaggaa badan baa la raacinoo way iska bannaan tahay hadday isleeg yihiin lafteeda way bannaan tahay baa badnidana waxa laga eegi baa la agga miisaanka oo xariirta ku jirtaa waa imise miisaankeedu cudbiga ku jirana waa intee miisaankiisu yaa laga eegi marka de waa markii marada la samaynayey baa xariir iyo iyo iyo cudbi laysugu dhafay weeyaan yaasaa laysugu dhafay ee ma aha qayb baa xariira qaybina qaybina waa cudbi maaha saa ayaa loo fahmi ma aha in la leeyahay maradii ayay qabcadina tahay xariir qabcad kalena ay tahay cudbi maaha ee markii maradan la samaynayay baa labadii la ysku dhafoo la ysku daray wey markaa ta badan uun baa la eegi amaa haddii dee laba maro oo midna xariir tahay qabcad xariira iyo qabcad kale oo e, cudbi ah haddii laysku talo taasi iyadu bannaanaan mayso haddii ay ka badan tahay xariirtu afar farood intan xariirta ahee marada iyadoo xariira maradii kale lagu dul qabani ama lagu ragci waxaa la ogol yahay inay noqoto uun afar farood waxaa kaloo la ogol yahay xaashiyada jubbadii oo kale jubbadii qofku ama koorkii oo kale waa kan waa kan laba laba koonuu leeyahay laba gaftin labadii saa koone iyo gacmaha wareegoodan waa la ogol yahay inay xariir noqdaan iyaguna inta caadadu ay tahay inta badan waa tan wareeg loo sameeyo ama maaratay xaashiyadii waa tan koono loo samaynayo koonahaasi intuu doonaba ha leekaadee sidii caadadu tahay hadduu yahay inuu xariir noqdo waa la ogol yahay iyo gacantii iyo intii markaa waxa weya xawaashidii loo yaqaanay tatriifka waxaa la yidhaahdo atraaftii koonayaashii laakiin wixii lagu ragcayo iyadu waa ina afar farood ay noqoto ama lagu qurxinayo afar farood waa inaanay ka badan mar hadday markaa xariir khaalisa tahay wa idaa kaana bacdu sababi maradii barhkii hadduu yahay ibraysaman ibraysamku markaa waa nooc xariirta ka ibraysam baa la odhan karaa abraysamna waa la odhan karaa ibriisamna waa la odhan karaa inta waa loo dabdin karaa wa bacduhu quطnan barhkiina uu yahay cudbi aw kata kataanan ama kataan uu yahay jaaza lubsuhu in la xidhaa way banaanaan maa lam yakun ilibraysamu gaaliban haddii xariirtu aanay badnayn halkaana waxaynu uga baxaynaa dharkii ama xariirtii xulashadeedii iyo dahabkii xariirtii markaa haddii jihaad lagu jiro oo la doonayo in cadowga laga nixiyo waa la ogol yahay baa la yidhi in markaa waxa weeyaan cadowga la tuso nimcada ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta uu siiyeyoo lagu irhaab geliyo in markaa waxa weeyaan dhar qurux badan xariirba ha noqdee la xidho faslu wayalzamu lmayita arbacatu ashyaaa usluhu wayalzamu fi lmeyiti wayalzamu fi lmeyiti arbacatu ashyaaa gusluhu watakfiinuhu wasalaatu calayhi wadafnuhu fii bayaani axkaami tajhiizi اlmeyiti wamaa yatacalaqu bihi halkan wuxuu musanifku kaga warramayaa axkaamtii meydka garaynta meydka iyo wixii xidhiidh la lahaa axkaamtan culammadu waxay ku sheegaan halkan sababtuna waxa weeye dee kitaabu salaa baynu ku jirno axkaamtii salaadaynu ku soo jirnay salaadihii waynu ka soo warranay hal salaad baa inoo dhiman salaadda inoo dhimani waa maxay tii janaazadii meydkii lagu tukanayey oo iyada lafteedu salaada oo dee kitaabu salaadkii soo gelaysa ayaa inoo dhiman haddaba meydka waxay u waajibayay salaad qura maahae waxyaalo badan baa u waajibe waxaa iska munaasib noqotay in axkaamtiisii o dhan halkan lagu sheego wuxuu ihi wayalzamu fi lmeyiti meyidkii waxaa dhexdiisa waajib yani u waajibaya meydkii waxaa u dadkii waxaa kala gudboon weeye meydka arbacatu ashyaa afar shay oo waajiba waana fardu kifaayo oo ciddii xaaladda meydkaa og waxaa la doonayaa qayb qaar ka midii inay arintan ay la yimaadaan oy u qumaan haddii cidiba ay u qumi weydo de way dembaabayaan dhamaantood in alla intii ogeyd xaaladda meydkaasi la socotay haddii aan meydkan qof qura mooyaane cid kaleba warkiisa iyo xaaladiisa aanay ogeynna de kaasi farducayn baabu ku noqonayaa inuu markaa dee waxa weeye uu hawshaasi u qumo ويلزم في lmeyiti meyidkii waxa u waajibi arbacatu ashyaa afar shay kow gusluhu in la maydho wa takfiinuhu in la kafano wasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu la aaso saasaana u kala tartiibsanaanaya maydhigaa u horeynaya kafanidaa kuxigsi ama kusoo xigaya salaadaa saddex noqonay soo ku xigaysa markii la maydho ee la kafano yaa lagu tukanay iyadoon la maydhin haddii lagu tukado salaaddu ma ansaxayso iyadoon la kafanin haddii lagu tukadana salaaddu waa makruuh aasitaankuna wuu u dambaynayaayo iyadoon lagu tukan lama aasi karo xaaraan wey iyadoon lagu tukan lama aasi karo wahnaani laba dadkii kamida laa yugasalaani lama maydho walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukado in la maydhaa xaaraan bay noqonaysa in lagu tukadaana iyaduna xaaraan bay noqonaysaa oo ma banaanigu oo salaadani janaazada waxay yidhahdeen culammadu laa yutanafalu bihaa laguma sunaysto oo sunno ma leh salaadani salaad lagu sunaystaba marka markii lagu yihahdo laguma tukanayo macnaheedu waa xaaraan wey qofkaa laguma tukanayo haddii ay fuqahada shaaficiyadu ku yidhaahdaan waxay u jeedaan salaadaasi xaaraan bay noqonaysa oo qofkaasi markaa lagumaba tukan karo الشhahiidu fii macrakati الmushrikiin qofkii ku shahiiday dagaal gaalo lala galay dagaal gaalo lala galay qofkii ku shahiiday marka waa in dagaalku gaalo lagula jiray muslimiin haddii lagula jiray dagaalka xaqba ha noqde eh qofkii ku dhintay axkaamtiisu waa qofkii sida caadiga caadigaa ah u dhintay waa la maydhayaa waa la kafanayaa waa lagu tukanayaa waa la aasay kuwii uu dilayna waa saasoo kale de qolada kale laftooda kuwii laga dilay ilaa muslimiin bay ahaayeen waa saasoo kale xataa hadduu qofku dagaalka haduu ataa xaq yahayo dee kuwani kuwa qalad sameeye oo in lala dagaalamo shareecadu ay ogoshahay ay yihiin hadday dee xarbu fitna iyo wax aan banaanaynba tahayna dee warkeedu waaba cad yahay oo labadii qolaba qolana shahiid lagu sheegi maayo hadaba qofkii shahiidul shahiidulmacrakaha ahaa gaalo dagaal lala galay kii ku shahiiday ee dagaalka ku dhintay intaan dagaalku dhammaanna dhintay waa in wuxuu ku dhintay uu dagaalka yahay oo de wax ku dhaceen waktiguu dhintayna waa inay tahay intaan dagaalku dhammaan kaasaa markaa shahiid noqonay oo yani wuxuu axkaamtan yeelanay amaa kii nabarku ku dhacay intii dagaalka lagu jiray deetana dhaawiciisii lala cararay ee dagaalkii markuu dhammaaday kadib dhintay kaasi axkaamtii dadka caadiga u dhintuulay sidoo kale kii aan dagaalka ku dhiman waktigii dagaal iyadoo dagaalkii lagu jiruu dhintay laakiin dagaalka sababtiisa kumuu dhiman xanuununbaa ku soo boodo wadnahaba istaagay dagaalkiina waa lagu jiraa wuu dhintay kaasina axkaamtii dadka caadiga u dhinta ayuu isaguna yeelanaya waxaa dilayaa khasab ma aha in cadowgii muslimiinta uu yahay haddii xataa hubkii muslimiintu ay ridayeen uu si qalada ugu dhaco ama xataa kii isagu uu ridayba uu ku soo noqday baa layihi uu ku dhinto waa shahiid la mayri maayo lana laguna tukan maayo wahnaani laba qolo laa yugasalaani lama mayro oo lama ogola in la maydho walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukado ka koowaad waa ashahiidu fii macrakati اlmushrikiin kii markaa ku shahiiday dagaal mushrikiin lala galay ka labaadna wasiqtu waa dhiciskii alladii lam yastahilla aan markaa qayliyin ama aan dhawaaqin saarikhan isagoo qaylinaya yani waxaa loo jeedaa ilmihii dhashay isaga oo aan noolayn qofkii meyd ku dhashay hadduu meyd ku dhasho oo wax nololaba aanu ku dhalanin waxa weeye lagu tukan maayo lana aasi maayo lana mayri maayo yani mayrigiisii waajibi maayo saasaynu halkan ufahmayna laakiin tafsiil baa gelaya maydhin salaadii iyadu waa inuu nolol ku dhasho markaasunbay bannaanaan maydhigii laakiin waynu kala qaadiyo haddii uu dhiciskani isagiioo aan naftiiba lagu afuufin uu dhashay waslad yaro hilib unbaa soo baxda ayuu da noqonaya kol haddaan naftii lagu afuufin kaasi markaa isaga waxba magrigiisu waajibi maayo salaadna male oo salaad yadu xaaraan bay noqonaysa kafan laftiisana kafanna uma waajibaya baad laakiin waxaa iska fiican inta wax lagu duubo in la aasa baad xataa in la aasaa waajibi maysa ba yidhaha xataa in la aasaa waajibi mayso haddii naftii lagu afuufay yani afar bilood buu jiray iyo wax ka badan buu caloosha ku jiray kaasi in la kafano iyo in la maydhaa waa waajib kol hadduu musawir yahay oo sawirkii bani aadamka uu yeeshay afar bilood buu jiray sawirkii bani aadamku yeelanaya ka waa la kafani waana la maydhiyo waa la aasi laakiin lagu tukan maayo salaadii lagu tukan maayo haddii markaa de isagoo weynba uu soo dhashay laakiin uu meyd ku soo dhashayna waa la mid u waxaa ka duwanuu kii nolol ku soo dhashay noloshaasi markaa ama qayle uu qayliyaha lagu garto ama dhaqdhaqaaq iyo xarako uu sameeyey ha lagu garto haddii la gartay ilmahaasi inuu nolol ku dhashay qof weyn sidiisii baa loola mucaamili dhaxalkii buu yeelanayaa wixii markaa uu dhaxalka ku yeeshayna waa laga sii dhaxli waa la maydhi waa la kafani waa lagu tukan markaasaa la aasi in la yska aasa iyadoo lagu tukani banaanaan mayso wasibtu buu markaa marka markaa waxaynu ihi shahiidka in la maydho lama ogolo in lagu tukadana lama ogola siqdiga in lagu tukada lama ogola isaga laftiisa mar hadii aanu nolol ku dhalan laakiin in la maydho waynagaa sheegnayo yadu dee xaaraan noqon maysa bal mar way waajibaysaaba haddii nafta lagu afuufay wayba u waajibaysaa in la maydho wasiqtu kii markaa dhiciska ahaa aladii lam yastahila ee aan dhawaaqin saarikhan isagoo qaylinaya yani aan nolol kusoo dhalan weyn marka istihlaalkaasay fuqahadu inta badan ka cabiraanoo waa calaamadii nolosha ilmuhu inuu nool yahay qayradaasaa lagu garanaya taas markaa waa labadaa qolo wa yugasalu lmeyitu meydkii waa la maydhi witran tiro dhiman tiro dhiman baa la maydhi wayakuunu waxaa noqon fii awali guslihi maydhigiisa bilowgiisa sidrun caleen baa lagu dari caleentii gobka qasilkii wa fii aakhirihi ta u dambaysana shay-un wax oo min kaafuurin kaafuurka ah ama baxara saafka caleentiisi iyo udgoonkiisi iyo urtiisi meydkii maydhigiisii ayuu intaana ku ishaaray meydka mayrigiisu waa fardu kifaaya saynu soo sheegnay axkaam fara badan buanu leeyahiy loo meedho insha allahu tacala kutubta dambe dhaadheer inoogu iman doona intanu markaa ishaaray umaynu hadda ku kaaftoomi mayrigii horta inta ugu yari dee waa in jirkiisii oo dhan biyihii la wada gaadhsiiyo najaasada iyo waxaana waa in laga zuuliyo si salaaddii ugu asaxay waxa se fiican in maydhiga hore caleentaa markaa gobka ama qasilka la mariyo jirhkiisii markaa markaa la mariyo la mariyo ayaa biyo lagaga rogi biyahaa lagaga rogayo biyo kaloo cad baa haddana laga dambaysiin oo saafiya hal maydhi baa markaa xasilaya qasilka marintii la marinayey dee mayri ma ah markii laga rogayeyna dee biyihii lagaga rogayey biyo bedelan bay noqdeen oo qasilkii bedelayo markaa iyaguna mayrigii waajibka ahaa ma ridayaan biyo qaraaxa yacni saafi ah oo dambe waa in haddana lagu shubo oo jirhkiisii o dhan la wada gaadhsiiyo markaasaa markaa mayrigii koobaadee waajibka ahaa u xasiray waxaa fiican saddex inaan maydhiga laga yarayno marka sidaa marka taas biyaha saafiga ah lagu shubee sidaa u maydhmo in mar labaad la maydho mar saddexaadna la maydho haddii loo baahdana waa laga kordhin karaayo markaa waxa weeye waa in tiro dhiman lagu joojiyo shan toddoba markii la maydhay markaa waxaa dhici karta in maydkii wax ka soo baxaan najaasa ka soo baxda ama kaadii wax ka soo baxaan ama saxaro kol haddii mayrigii waajibka ahaa dhacay waxaa laga nadiifinuun waxaa soo baxay ama dhiig baaba ka soo baxay waa laga nadiifinuun kadibna waa lagu tukan markii la kafano wa yakuunu fii awali guslihi sidrun buu yihi markaa hadaba mayriga hore waxaa maaragtay fiican in sidri la raaciyo ama caleentaasi wa fi aakhirihi mayriga dambe saddexaad ama shanaad ama toddobaadna shay-un min kaafuurin wax caleentii markaa baharasaafka ah ma udug markaa hadda isagii ka yimid ah in markaa waxa weeye la raaciyo oo wuxuu markaa waanu udgoonaynayaa laguma badinaya shay-un min buu in wax kooban haddii biyihii aada u bedesho biyihii markaa maydhi noqon maayaan markaa la tirsado biyihii bedelan bay noqonayaan laakiin wax markaa ka yar muuqdo urtiisa ay meesha ka muuqato laakiin inaan xoog u bedelin baa la doonaya marka udgoonna way keenayaan waxaa kaloo ay ka anfacaysaa baa la hi cayayaanka iyay markaa ka difaacaysaa wa yukafanu kafankii markaa intaa kadib looga wareegaya wa yukafanu waxaa lagu kafani meydkii fii halaaثati ahwaabin biidin saddex maro oo caddaana laysa fiiha aanu ku jirin qamiisun qamiis aanu ku jirin walaa cimaamatun cumaamadina aanay ku jirin wاlmarأaةu fii khamsati ahwaabin biidin buu markaa halkan ii qoraya laakiin nusakda qaar baanay ku jirin soo ma kolley sida muuqato ka mid ma aha kitaabka wa yukafanu markaa meydkii waxaa lagu kafani fii halaaثati ahwaabin biidin saddex maro oo caddaanaa lagu kafan meydkii rag iyo dumarba rag iyo dumarba saddex maro oo caddaana markaa saddex maro hadii waa saddex go' bay noqonayaan qofkii saddex lagu kafano saddexdaasi waa saddex go' waa go'yaal yaal oo marka waxa wey saasaa laysu duldhigayaa ta ugu sar ugu fiican baa loo hoosaysiinaya kadib baa meydkii la duldhigayaa tii saraa lagu rogayaa tii labaadna waa lagu rogaya tii ugu hooseysay baa haddana lagu rogayaa markaa xagga sare soo maraysa ee ugu fiicnay saasi markaa rag iyo dumarba waa loo kafani karaa ragga waliba waaba sida afdalkee u wanaagsan dumarkase waxaa afdala in shan lagu kafano waa hadalkan ay ku dareen walmar'atu fi khamsati aswaabin biidi shan in lagu kafano iyaa iyada wanaagsan oo shantu maxay noqonayaan masar ma iyo dirac iyo gunti ama googorad iyo laba go oo lagu duubo masar iyo dirac iyo googorad iyo markaa laba go oo lagu duubo ayaa iyada fiican in lagu kafano raggiina waxa wanaagsan in saddex lifaafadood ama go-yaal lagu kafano dumarkii haddii saddexdaa go' lagu kafano iyadoo laftooda waa ansaxo waa caadi kafanka waxaa u waajibay sidiisaba waa waxa weeye waa in jirkiisii o dhan la asturo walow hal maraba haddii la doonaha lagu asturo kafanka inta waajibkii waa in jirkiisii o dhan la asturo sida fiicanina raggii waa saddex go' dumarkiina waa shantaa mare aynu sheegay wayukabiru calayhi markaa salaadiibu hadda gaadhay marka kolkii lasoo maydhay ee lasoo kafanay salaaddii baa la tukan salaaddii markaa waase wayukabiru calayhi wuxuu u takbi ku takbiirani qofkii ku tukanayey arbaca takbiiraatin afar takbiiradood yaqra'u lfaatixata faatixada ayuu aqrii bacda aluulaa allaahu akbar ta hore markuu la yimaado bismi illaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wa yusalii calى nabiyi sal l slam nabiguu ku saliyi bacda athaaniyati allahu akbarta labaad markuu la yimaado wayadcuu lilmeyiti meydku u ducayn bacda ahaaliati marka saddexaad waay salaaddii janaazada layna baraya salaaddii janaazada waa in horta meydkii mar hadduu xaadir yahay uu kaa horeeyo ha ka horeynin adigu meydkii waa inuu kaa horeeyo kadib baad markaa allahu akbar tii la imanaysa allahu akbar markaad tiraahdo waxaad ku xigsiin bismi illaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin oo ducaa listiftaax akhriyi maysi wajahtu wajhiya liladii faطara samaawaati odhan maysi xataa acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim odhan maysid bayna culamada madhab salaadani waa salaad khafiifa oo la khafiifinayo markaa bismi illaahi الraxmaani الraxiim faatixadii waa takbiirta koowaad markaad la timaado haddaad faatixada xagga dambe u riixdo way iska banaan tahay baa le allahu akbar tii labaad baad haddana la iman nabiga alayhi الsalaatu wasalaam baad ku saliyi allahuma salli alى maxamed wala ali maxamed kama salayta calى ibraahima ilى akhiri markaa saligii dheeraa in la akriya ayaa wanaagsan allahuma salli calى maxamed hadii la hahdana waajibkii waa dhacay ruknigii allahu akbarta saddexaad baa haddana lala iman markaasaa meydka loo ducay halkaasay ducadu dhacaysa fa yaquulu wuxuu odhan ducadan dheer baa markaa nusakda kitaabka qaarkood ku taalla shaafici baana jeclaystay nabiga lagama soo warin alayhi الsalaatu wasalaam laakiin imaam shaafici raximah اllahu tacaala ayaa yihi astaxibu waxaan jeclaysanayaa ducadani in la akriyo ducooyinkii nabiga ka soo arooray in la akriyaana de iyaduna waaba kasii awreysan tahay kuwii soo arooray waa la akriyey tan shaafici uu jeclaystayna iyadana waa la akriyayo allahuma hada cabduka wabnu cabdayka kharaja min rawxi اdunya wasacatiha wamaxbuubihi waaxibaa'ihi fiiha ilaa dulmati اlqabri wama huwa laaqih kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika laka waana muxamada cabduka warasuuluk waanta aclamu bihi mina allahuma inahu nazla bika waanta khayru manzuuli bih waasbaxa faqiran ilى raxmatika waanta ganiyu can cadaabih waqad ji'naaka raagibiina ilayka shufacaaءa lah اللهma in kaana محسiنا فزد في إحسانه وإن kaana مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتka رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافتح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين allaahuma allaayow haadaa cabduka addoonkaagii weeyi wabnu cabdayka labadaadii addoon baa dhalay aabbihii hooyadii kharaja wuxuu ka baxay min rawxi dunyaa adduunyada neecawdeedii iyo wanaaggeedii wa sacatihaa iyo ballarhkeedii wa maxbuubihi ciddii uu jeclaa wa maxbuubihi shaygii uu jeclaa wa axibaa'ihi dadkii jeclaa ee isaguna uu jeclaa fiihaa adduunyada dhexdeeda min rawxi اdunya wa sacatiha wa maxbuubihi wa axibaa'ihi waa caadi haddii loo dabdiyo min rawxi اdunya wa sacatiha buu ka soo baxay wa maxbuubuhu wa axibaauhu fiihaa wixii uu jeclaa iyo dadkii uu jeclaaba iyadooy adduunyadii ku jiraan buu ka soo baxay wuxuu u baxay ilaa dulmati اlqabri mugdigii qabriga wamaa huwa laaqih iyo wixii uu la kulmayay halkaasi ku sugayay dee su-aalihii iyo markaa arrimihii qabriga kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta wuxuu ka markhaati kacayay adiga mooyaane cid kaloo xaq lagu caabudayo inaanay jirin laa shariika laka cid markaa wax kula wadaagi kartaa inaanay jirin wa anna muxameda cabduka warasuuluka wuxuu ka markhaati kacayay nebi moxamed inuu addoonkaagi iyo rasuulkaagii yahay oo qof muslima buu ahaa wa anta aclamu bihi minaa ilaahayow adiga ayaana naga og waa edab fiican wey qofkan inuu inuu shahaateynka qirayo waa sida kuu muuqata laakiin xaqiiqada yaa og ilaahay subxaanahu wa tacaala wa anta aclamu bihi minaa ilaahayow adiga ayaana naga og ee annagu wixii noo muuqday uun baanu sheegaynaa allaahuma allahyow inahu nasala bika wuu kugu soo degay marti buu kuu yahay wa anta khayru manzuulin bihi cid la martiyo ilaahayow adiga ayaa ugu wanaagsan wadayfu lkiraami laa yudaan bay yidhahdaan marka qofka dadka waan wanaagsan martidooda dee waxa weeye way dhowrsoonta waa ilaashanta marka ilaahay adiga ayaa cid lagu dego oo marti la martiyo ugu markaa wanaag badan marka dee ilaahayow u naxariiso wey wa asbaxa wuxuu noqday faqiiran ilaa raxmatika mid u baahan naxariistaada wa anta haniyun can adna ilaahayow hani baad ka tahay waxba ku fali maysid cadaabkiisa uma baahnid waqad ji'naaka ilaahayow waanu ku nimid raagibiina ilayka annagoo markaa codsanayna oo codsi gudbisanayna oo wax dalbanayna oo wax ku su-aalayna raagibiina ilayka yani saa'iliin annagoo markaa ilahayo wax ku weydiisanayna ayaanu kuu nimid shufacaa'a lahu oo isaga erga u ah allaahuma allahayow in kaana muxsinan hadduu fiicnaa fazid fii ixsaani ixsaankiisiy waxa wey abaalmarinta wanaagsanaad ku abaalmarinayso u kordhiyo u ziyaadi oo ixsaan ku abaalmari wain kaana musiian hadduu liitay oo u xumaa u xumaan sameeyey fatajaawaz canhu ilaahay iska saamaxa walaqihii waxaad la kulmaysaa biraxmatika naxariistaada waxaad kula kulmaysaa ridaaka raalli ahaanshahaaga waqihii waxaad ka ilaalisaa fitnata alqabri qabriga fitnadiisa iyo imtixaankiisa inuu ku dhaco wa cadaabahu cadaabkiisana ilaahayow ka ilaali wafsax lahu u ballaari qabrihi qabrigiisa ilaahayow u ballaari wajaafi larda dhulka ka fogee can jambayhi labadiisa dhinac oo ku curiiriye walaqihi ilaahayow waxaad la kulansiisaa biraxmatika naxariistaada waxaad kula kulansiisaa almna min cadaabika cadaabtaada inuu ka aamin noqdo nabad ilaahayow la kulansii xataa tabcahahu ilaa aada soo saarayso aaminan isagoo nabad gashan ilaa jannatika jannadaada aada usoo saaraysa qiyaamaha marka dadka lasoo saaro biraxmatika naxariistaada ayaanu ilaahayow kuugu tawasulaynaayo aanu kuu cuskanaynaa oonu kugu baryaynaa yaa arxama araaximiin ilaahay markaa kuwa naxariista ugu naxariista badnaayo naxariistaada ayaanu kugu su-aalaynaayo oonu kugu weydiisanaynaa inaad ugu naxariisato ducadaa iyo markaa ducooyinkii kale soo arooray ayaa meydka loogu ducaynayaa weliba in loo ikhlaas loo sameeyo oo aad markaa qalbiga loo soo jeediye marka loo ducaynayo ayaa markaa fiican taasi markii markaa ducooyinkaa la dhameeyo takbiirtii afraad baa lala iman wa yaquulu bacda araabicati takbiirta afraad markuu la yimaado kadib wuxuu odhan allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lanaa walah ilaahay owna ajrigiisa hanaga xarimin dabadiina hana imtixaamin isaga iyo annagaba ilaah noo annaga iyo isagaba ilaahu noo dembi dhaaf tanna markaa iyadana asxaabtu ama culamada madhabku in markan afraad takbiirta afraad kadib la yidhaahdo iyay jeclaysteen maadaama oo waxoogaa la aamusayo kadibna markaa salaantii ay ku xigto in in yaroo markaa ducadaasiya la raaciyo ayay culammadu iyadana ay istixbaabeen wayusalimu salaamtii buu la iman bacda araabicati markii takbiirta afraad uu la yimaadee ducada yarna u akhriyo ayaa waxa uu la imanayaa salaamtii marka afartaa takbiiradood waa rukni waa arkaan lagama tegi karo faatixaduna waa rukni oo lagama tegi karo salliga nebiguna waa saasoo kale ducada meydkuna waa saasoo kale oo waliba taa markaa takbiirta saddexaad ka dambaysa waa rukni iyaduna salaantiina waa rukni sarajoog waa in lagu tukado salaadii qofkii karayey oo fadhi kaga asixi mayso wa waxaa lagu aasi meydkii fii laxdin il baa lagu aasi mustaqbila alqiblati isagoo qiblada u jeeda wa yusallu waxaa laga soo siibi min qibali ra'sihi xagga madaxiisa birifqin si markaa dhibirsan oo aayar ah wa yaquulu wuxuu odhan alladii yulxiduhu ka iilka dhigaya bismi illaahi wa calaa millati rasuuliillaah ilaahay magaciisa ayaanu ku dhigaynaa diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaanu waafajinaynaayoo aanu ku dhigayno aanu ku laxdayno wa yudjacu waa la jiifin fi lqabri qabriga dhexdiisa bacda an yucamaqa markii markaa la dheereeyo qaamatan wa bastatan joog nin dhexdhexaada iyo gacan fidiskii wa yusadaxu alqabru qabriga markii ciidda lagu shubo waa la simi oo dhabarkiisa kurus loo yeeli maayo walaa yubnaa calayhi dhisme loo dul samayn maayo walaa yujasasu nuurad lagu samayn maayo walaa ba'sa dhib ma laha bilbukaa'i cala almayiti meydkii in loo ooyo min gayri nawxin hadi aan la barooranaynin oo wanaaggiisii la tirinaynin walaa shaqi jaybin maryana aan la jeexaynin jaybku halkan qoorta aan qoortii la kala jeexjeexaynin maryaha la jeexjeexaynin wa yucazaa waa loo tacsiyadeyn ahluhu dadkiisii ilaa alaaثati ayaamin ilaa saddex maalmood min dafnihi laga soo bilaabo markii la aasay walaa yudfan lagu aasi maayo inaani laba meyd fii qabrin hal qabri lagu wada aasi maayo ilaa lixaajatin iyadoo baahi timaado mooyaane axkaamtii markaa dafniga ayuu intaana ku ishaaray meydkii waxaa lagu aasi buu yihi laxdi laxdigu waa iilkii iilkana waxaa laga qodayaa xagga qiblada in laga qoda ayaa wanaagsan markaa laxadkaa iyo iilkaasaa ka wanaagsan qabaaljeexa xabaasha bartankeeda laga jeexayo hadii markaa dhulku uu adag yahay iilkaasaa wanaagsan haddii laakiin uu yahay dhulku dhul dumaya oo haddii iil la jeexa laga yaaba inuu isku dubo qabaaljeexa ayaa markaa loo samey markii xabaashii la sameeyo ayaa bartankeeda haddana xabaal yaroo kale laga sii samayn oo meyd kala dhigo kaa markaa isaga shaqi baa la yidhaahdaa markaa laxdigaa ka wanaagsan mustaqbila alqiblati meydka waa in qiblada la qaabilsiiyo qiblada loo jeediyo waa waajib taasi haddaan qiblada loo jeedin dib baa loo faqiyo waa la bedeliyo qibladii baa loo jeedin markii qabriga lagu dhaadhicinayu ka hadlo wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin dee meydkii isagoo naxashkii ku jira iyaa la keenaya xabaashii xabaashii markay sidaasoo kale tahay ee qibladiina ay xaggan tahay meydka waxaa la doonaya in midigta loo jiifiyo markaa madaxiisii u maraya dhinacanuu maraya marka markii in laxashkioo la sidan la keeno xagga lugihiisu marayaan baa laxashkii la dhigi oo dhinaca noqonaysa marka sidaa loo dhigo madaxiisii markaa xagga xabaashuu soo xigaan lugihiisiina xaggaasay xigaan waxaa la samayn markaa laxashkii xagga madaxa ayaa laga soo saari meydka saasaa markaa loo waxaw loo soo gudbini madaxiisii baa qabriga soo horgelaya deetna waa lawadi ilaa madaxiisu markaa xaggiisii dee loogu talagalay uu gaadhayo deetana iilkii markaa sidaasi loo dhigayo si markaa dhibir sanoo aayara ayaa markaa sidaasi loogu soo markaa dhaadhicin wuxuu yihi qofkii markaa laadka iilka dhigayey aladii yulxiduhu ama yalxaduhu labadaba loo akrii karaa laadahu yaladu yaladuhu alxadahu yulxiduhu rubaaci iyo ulaai ba ka iman karaya kii laxadka dhigayey baa markaa wuxuu ohanayaa bismi اllaah alaa milati rasuuli saas ayuu markaa odhanay kadib baa markaa ilkii la dhigayaa de waxa weeye haddana loo daboolayaa labankii iyo wixii oo dhan loo dhamaystiray xabaashii buu ka hadlayoo horta wuxuu wayudjacu fi lqabri bacda an yucamaqa qaamata wabastatan wuxuu markaa ka hadlay xabaashii xabaashii waxaa la doonaya in la dheereeyo in la dheereeyo dheerayntii markaa waxay noqonaysaa qof joogii iyo gacantaag weliba in markaa intaa ay xabaashu leekaato yaa wanaagsan waa sida sunnaha ah laakiin inta waajibka ihi waa in la helo god qofka urtiisiina qarisa dugaaggana u diidda waajibku waa inta waxaan kaloo dhamin markaa iyagu sunnihii wey wayusadaxu اlqabru buu haddana yidhi xabaashii markii ciiddii lagu rogo de way soo taagnaan laakiin sidii kurus oo kale loo laga dhigi maayo tasniim waxa weeye musadax kor ha soo taagnaato laakiin ha oo yaanay sidii wax kuruslahoo kale aanay noqonin oo bartanku aanu dheeraanin lama dhisi kara xabaashi oo dhismo lama ogola haddii lagu aasay xabaalihii dadkaba lagu aasayey in halkaa markaa dhismo loo sameeyo meydkii xaaraan wey xabaashii waqafka ahayd ee muslimiintao dhan lagu aasayey in dhisme laga dhex sameeyaa xaaraan weyn haddii isagu dhul uu leeyahay lagu aasay oo deetana dhisma lagu dul sameeyo iyadu taasi waa makruuh bay yidhahdeen culammadu iyadu xaaraan noqon mayso laakiin makruuh aan fiicnayn bay noqonaysaayo dee nahyigii guud ayay iyada lafteedu hoos imanaysaa walow waxaan dhulkoodii uu yahay oo dhulkooda say doonaan ay ka yeeli karaan laakiin haddana dee waxa weye nahyigii guud ayay hoos imanaysaa makruuh weeye tajsiiskuna waa lamid un in la nuuradeeyo oo la cadeeyo xabaashiyo ama sibidh la mariyo ama nuurad lagu sameeyo iyaduna waa saas oo kale oo la midun bay noqonaysaayo mid markaa aan la ogoleyn wey meydkii in loo ooyu markaa ka hadlay iyo tacsiyadii intaa kadib wuxuu yihi walaa ba'sa bilbukaai cala lmeyiti min gayri nawx baroori haddii aanay jirin inuu qofkii ooyo oo ilmadii ay ka timaado laga yaabo xataa waxoogaa markaa waxa weeyaan cod yaroo dee aan baroor ahayn uu ka soo baxo basi ma laha wax basiya taasi ma laha nabigaba calayhi الsalaatu wasalaam way ka dhacday inuu ilmeeyey waa naxariistaas laakiin waxa xaaraana nawxiya baroor baroorti in la baroorto oo kii caynkan aha kii sidan ahaa la yidhaahdo markaa waxaas la akriyo taas iyadu xaaraan weeyi waajibka ahaa ka soo horjeedaan ama waxa weeyaan maryaha la dildilaaciyo oo argagax iyo murugo la muujiyo iyo markaa waxa weeyaan fazac iyo jazac taa iyada lama ogola tacsiyadii waa sunne yucazaa ahluhu in la tacsiyeeyo meydkii sunno oo markaa dee la yidhaahdo غafar اllahu limayitik waaxsana cazaa'aka waacdama ajrak ama acdama allahu ajrak waaxsana cazaa'ak wagafara limayitik ilaahay sabirkaaga ha wanaajiyo ajarkana ha kuu weyneeyo meydkaagana ilaahay ha u naxariisto ha u dembi marka meydkiina waa loo ducayn kan loo tacsiyanayana waa loo ducayn isagana waa loo ducayn meydkana waa loo ducayn waa markay labaduba muslimiin yihiin hadday gaalo yihiin ama maarata ka dhintay uu gaal yahay kii markaa dee dhintay loo ducayn maayo kan markaa muslimkee laga tacsiyanaya qaraabadiisa ah iyuunbaa loo ducayn haddii labaduba ay gaalo yihiin lafteeda tacsiya way dhici kartaa waana inoogu iman doontaa insha allahu tacaala kutubta dambe saddex maalmood baa markaa tacsiyadaasi ay jiraysaa buu yidhi waa haddii aanay kala maqnayn baa la haddaad meel ku maqnayd oo de mar dambe aad timid inaad markaa utacsiyayso la diidi maayo laakiin qofkii joogay dee markii la aasay ilaa saddex maalmood waa inta murugadu ay sii jirayso ilaa saddex maalmood murugadu sii jiraysaa markaa ilaa saddexdaa maalmood qofkii la kulmaa inuu u tacsiyeeyo waa iska sunne maaha markii la leeyaha loo tacsiyeeya in markaa meel la goglayo oo laysugu imanayo oo halkaa laysugu imanaya maaha taas maaha taas iyadu harci ma aha harcigii waa in qofkii la kulmaa uu u tacsiyeeyo hadduu guriga joogo guriga kusoo marta dhib ma laha laakiin isaguna hawlihiisa inuu ku foofo iyaa la doonaya wuxuuna yidhi walaa yudfanu snaani fii qabrin ilaa lixaaja laba mayd xabaal lagu aasma xabaal wadareedkii mamnuuc weeyo lama ogola hadii aanay baahiyi iman haday baahi timaado baahidan halkan daruura loogala jeedaa baa li maydkiibaa batay xabaalihii baa la qodi kari waayey waxaa lagu qasbanaaday in markaa de wax meyd ka badan meel lagu aaso hal xabaal lagu wada aaso markaa xaaladaa way banaanaanaysaa xaaladda iyadaa way banaanaan lakiin markaa lafteeda waxaa la ilaalin laba kale jinsiya la ysku aasi maayo rag iyo dumar meel lagu wada aasi maayo haddaanay maxram isu ahayn hadday maxram isu yihiin oo ay markaa xaajadii timaado ama daruuradii ay timaado iyaduna way banaanaan hada wsala اllah waslm calى nabiyina mxamed wallah aclam